alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay qeybta labaad ee kitaabka oo ah eh, shubahaadka iyo ka jawaabistooda intaanan u gelin wuxuu musanifku yihi wاlcaamiyu min almuwaxidiina yaglibu alfa min culamaai haulaai اlmushrikiin kama qaala tacaalى waina jundana lahm اlgaalibuun fajund اllahi hm اlgaalibuuna bاlxujaةi wاllisaan kama anahm اlgaalibuuna bالsayf wالsinaan waxaa alan ku sheegay musanifku raxima اllahu tacaala kaan cilmiga lahayn ee muwaxidka ahi inuu ka adkaanayo xujo uu kaga adkaanayo kun ka mida kuwa cilmiga le laakiin mushrikiinta ah waxaanu daliishaday waina jundana lahum lgaalibuun oo ciidanka ilaahay buu ka mid yahay kaa muuminkaa ee muwaxidka ah caamiga markaa waxaa looga jeedaa qof caami ah laakiin garanaya ugu yaraan jawaabaha mujmalka ama guud ee lagaga jawaabi karo shubahaadka ama ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey xuja caqliya yaanu adilaba mid aqoon la aanu noqonay sheekh maxamed ibn ibraahim wuxuu yihi caamiga isagoo fasiraya fi sharci kashubahaat aladii carafa adilaةa diinihi wain kaana laysa bifaqiihin walaa caalimin waa ka adilada diintiisa bimacnaa diin tawxiidku halkan uga jeedaa adilada tawxiidka ka garanaya weyi faqiih iyo caalim midnaba yaanu ahaane laysa almuraadu bilcaamiy aljaahil midaan waxuba garanahayn caamiga halkan loogama jeedo ila an yuwafaqa alcaamiyu aladi laa yacrifu lixujati caqliyati wahuwa naadirun in caamiga looga jeedo mooyaane caami ilaahay uu waafajiye xujo caqli ah oo shirkiga iyo foolxumadiisa uu ku garto waayo shirkiga foolxumadiisu waa mid caqliga lagu garan kara weeye intaanu sharciguba soo degin ayaa foolxumada shirkigu ahayd macluuma bilcaqli ahayd oo dadka qaarkood cuquushooda ay ku diideen oo ay ku inkireen marka camiga kaas ayaa looga jeedaa waxaa kaloo hadalkan uu muujinayaa iyo hadalka horeba oo waqad yakunu liacdaai tawxiidi culuuma kaiirat wa kutuba waxujaj iyo ida carafta dalika wacarafta ana ariiqa ilى اllahi laabuda lahu min acdaai qaacidiina calayh ahli fasaaxati wacilmi waxujaji inuu cilmigu u qeybsamo labo cilmi صaxiixa oo naaficah iyo cilmi aan cilmi saxa aan ahayn cilmiga صaxiixa ahi waa cilmiga ku dhisan waa cilmiga waxyiga uu la yimi alkitaab waالsuna wixii cilmiga markaa khilaafa cilmi bah lagu sheegee cilmi ma aha oo cilmigu sidiisaba waa macrifaة اlxaqi bidaliili waa in xaqii la garto daliilkiisa lagu garto lagu aqoonsado waxaa dhici karta qofku inuu leeyahay cilmi saxiixa laakiin cilmigiisaasi uu yahay hayru naafic walihaada baa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu odhan jiray allahuma ini asaluka cilma naafica wacuudu bika min cilmin laa yanfac cilmigu cilmi saxaba ha noqdee haddaanu qofku hanuun aanu ka qaadin oo aanu qalbigu islaaxin qofka qalbigiisa cilmigaasi cilmi naafica ah maaha bal waa cilmigii uu rasuulku calayh salaatu wasalaam ilaahay uu ka magan galay marka cilmiga u nisbaynayo kuwan towxiidka cadowga oo ah ee shirkiga difaacaya u ololeynaya cilmi saxiixa oo naafica ah marnaba maaha wuxuu musanifku raximah llahu tacaala uu sheegay jawaabu ahli اlbaطil min ariiqeyn ahlulbaailka waxaa lagaga jawaabayo shubahaadkoodu inay laba wado leedahay wadada koowaad waa ariiq mujmal wadada labaadna waa ariiqu mufasal mujmalka loogama jeedo waxay u yaqaanaan mujmal usuuliyiintu usuuliyiintu mujmal waxay u yaqaanaan maa qaabala lmubayan bay u yaqaanaan maa laa yakfi waxdahu fi lcamal waxaan kelidii aan lagu camal fali karin oo u baahan daliil kale oo bayaamiya sawaaqiimu salaata oo kale waa mujmal marka laga eego dhinaca salaada iyo sida loo tukanayo waxay u baahan tahay adilo kale oo caddaysa salaada iyo kayfiyadeediiy waqtigeeda iyo shuruuddeediiy waxyaabaa noocaasa marka mujmala ka usuuliyiintu ay mujmal u yaqaanaan loogama jeeda halkan waa mujmal luqawiya wamaa qaabala lmufasala baa looga jeedaa mufasalka oo ka faahfaahsan wixii ka soo horjeeda marka ariiqa mujmalkaahi waa si guud oo duuduuban shubhad in looga jawaabo mufasalkuna waa in shubhadii si tafsiila ah oo kala dhigdhigan in looga jawaabo taas ayaa la dhahdaa markaa daliil mufasala ama jawaab mufasala waxaynu sheegnay mujmalku inuu yahay sida musanifku raximah llahu tacaala aayadda u deliishada ay tusinayso atamasuku bilmuxkam waraddu lmutashaabihi bih in daliilka muxkamka ah ee waadixa ee masalada laga hadlaya ku cad in daliilkaasi waxa weeyaan lagu dhego oo la qabsado oo wax allaaliyo wixii mutashaabih loo daliishanaya baila taa lagu radiyo mujmalku markaa ama jawaabta mujmalkaahi waa jawaab aan shubha mucayana aan loo dejin amaba se aan ka jawaabahayn bal waa jawaabun oo yasluxu liraddi jamiici shubahaat shubahaadko dhan ayaa lagu radin karaa mufasalkuna waa jawaab markaa takhusu shubhata bicayniha jawaab si gaara shubha markaa ukhusaysa ayaa la idhaahdaa marka la leeyahay jawaabu ahli اbaطili min ariiqeyni mujmalin mufasalin looma jeedo marka la joogo baabu tawxiid اlcibaada ama tawxiid اluluhiya oo qura bal hada caamu fi jamiici abwaab اdiin abwaabta diinta oo dhan bay taasi caam ay ku tahay oo baab kastoo abwaabta diinta kamida ah shubahaadka albailku ay kusoo arooriyaan waxay shubahaadkaasi leeyihiin jawaab mujmala iyo jawaab mufasala jawaabta mujmalkahi waa baabka muxkamaadkiisa qofku inuu ku dhagooyo aanu tafaasiishiisa aqoon u lahaanbe muxkamkana uu ku hor istaago uu ku radiyo mutashaabiha tusaalahaan baabuliimaan oo kale murji ayaa wuxuu u daliishanayaa camalku inaanu iimaanka ka mid ahayn qowl tabaaraka watacaala walcasri ina alinsaana lafii khusri aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat oo wuxuu leeyahy camalkii saalixa iimaanka ayaa lagu cadfo walcadfuna yaqtadi lmugaayara marka taasi waxay tusinaysaa camalka saalix inaanu iimaanka ka mid ahayn maahay sida adigu jawaab mufasalo aad ka bixiso laakiin waxaad heli kartaa jawaab mujmala ah oo shubahaadka masalada ku saabsan o dhan aad kaga jawaabi karta taas waa inaad tidhaahdo kitaabka iyo sunnahaba waxaa ku cad camalku inuu iimaanka ka mid yahay waxaan adigu daliishanaysa ee aada ku hadlaysana anuu garan maayo mar haddii kitaabka iyo sunnuhu ay ku cad yihiin camalku inuu iimaanka ka mid yahay aniga aaminsan ana alcamala min aliimaan ayaa saxsan adiga aaminsan ee sheeganaya ana alcamala laysa min aliimaanna mubtil baatil wakadalika ka khaarijiga khawaarijta kamida adilada qaarkood daahirkeeda u daliishanaya kabaairta in lagu gaaloobo amaba se u daliishanaya qofka kabiiro ku dhinta ee ahlu tawxiidka ahi inuu naarta gelayo uu ku waarayo waxaad u heli kartaa jawaab mujmal oo ah tamasuk bimuxkami hada albaab oo adilada sariixa ku ah waadixa ku ah ku cad inaan kabaairtii aan lagu gaaloobin iyo adilada tilmaamaysa qofkii qalbigiisa iimaan ku jiro in naarta laga soo saarayo o aanu aanu ku waar ahay waxaa la mida saas oo kale baabka ku saabsan alasmaa walaxkaam qofkii kabiirada sameeyey magaca loo bixinayo xukunka la siinayo fi dunya walakhira shubahaad bay leeyihiin khawaarijta iyo muctasilada iyo murjiadu intuba oo kuwa ahlu sunne baabkaasi ku khilaafa jawaab mujmala ayaad ka bixin karta o atamasuku bilmuxkam waxaa la mida waxa weeyaan baabu alimaama oo kale iyo xukunka wixii ku saabsan adilo waadixa oo sariixa ayaa tusisay in alxukm bigayri ma anzla allahu yahay kabiira min kabaa'ir اdunuub sidiisana aanu kufri akbar oo min milla aanu ahayn shubha kastoo la soo arooriyo muxkamkaas baad ku hor istaagi kartaa oad ku radin kartaa waxaa la mida ah tusaale ahaan baabulxisbiya marka la joogo axsaabtan iyo firaqan islaamka laga dhex samaynayo adilo muxkama oo waadixa ku taalla kitaabka ilaah iyo sunnaha nebiga oo tilmaamaysa tafaruqu inuu xaaraan yahay fi lislaam wactasimuu bixabl illaahi jamiica walaa tafaraquu ayaa ka mid a ah waxaas inuu tafaruq yahay in wax laysku waafaqsanyay xataa kuwa difaacaya inuu tafaruq yahay iyaga laftoodu waa qirsan yihiin inay mukaabaro sameeyaan mooyaane xaqiiqo u ay dafiraan oo ay diidaan mooyaane marka shubha kasta oo la arooriyo muxkamkaasaad kaga jawaabi karta anugu waxaanaad leedahay waxaanaad shubayso garan maayo waxani waa tafaraaruq ilaahayna tafaraaruqa wuu diido wuxu uhi wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaruq ayaad la soo istaagi karta ولهذا وxu hi القرطبي في تفsيرihi في تفsير hذه الآية والمحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع محكمku waa أصل فروuعdo dhan loo celiyo والمتشhaaبه هو الفرع متشhaaبهuna waa فرca aan isagoo أصلka ahayn ee loo celinayo أصلka oo ah محكمka xujaج المشhriكiin وأهل الباطل ترجiع إلى خمسة أمور waxyaaba ay xujaystaan ahlubaailka oo mushrikiintu ay ka mid yihiin waxaa asal oo ah shan shay asala koowaad waa naqlun kaadibun naqlun kaadibun waxay soo naqliyeen oo beena sida xadiid mawduuca ah, ama xadiid daciif oo aan sugnaan ama aathaar salafka laga soo wariye wax jira aan ahayn marka waa naqli kaadiba waxaa tusaale waa ah, idaa acyadkum lumuuru facalaykum biasxaabi lqubuur idaa acyadkum lumuuru facalaykum biasxaabi lqubuur arrimuhu markay idinku adkaadaan waxaad ku ciirsataanoad ku irkataan dadka dhintay ee ku jira macnaa kuwaa barya oo magangala oo naqli kaadiba waxaa la mid a xadiidkii aynu hore u sheegnay low ictiqadtum fii xajarin lanafacakum wax kastood ictiqaadaan ood aamintaan waxbuu idiin taraya oo xataa dhagaxna ha noqdee naqli kaadiba arinka labaad waa mutashaabihu nusuus waa nusuusta mutashaabiha ah waynu uga jeedno hayru waadixati dilaala ta tusinteedu masalada ay tusinaysaa aanay caddayn ee aa muxtamila liwujuuh fii luqati alcarab marka luqada carbeed la eegana wejiyo macnaheedu ixtimaalo oo marka iyagu wejigii baailka ah ay u jiidanayaan oo ay u deliishanayaan oo tusaalahaan wuxuu ka tegayaa daliilkii khaaska ahaa wuxuu daliishanaya daliil caama daliilka markaa caamka ah ee daliil kaleo khasisaya uu jiro fardigaa laga khasisay mutashaabih buu ku yahay tusaalaha wuxuu daliishanayaa man ra'a minkum munkaran isagoo u daliishanaya xaakimka in lala dagaalamo oo khuruuj lagu sameeyaa inay bannaan tahay waxaanu ka tegayaa adiladii khaaska ahayd ee diidaysay alkhuruuj cala alxaakim saa saxaabadu markay rasuula ku idhaahdeen afalaa nunaabidhum bisayf uu rasuulku uhi laa xataa tarow kufran bawaaxan cindakum fii min allahi burhaan shaabihaas ayuu ku dhegaya baabkan marka la joogo towxiid اlcibaada tusaalahaan wbtaguu ilayhi alwasiila wabtaguu ilayhi alwasiila oo wasiilada ayuu ka dhigayaa in waasito la samaysto bayna alcabdi wa rabbihi fi اlcibaada cid ilaahay iyo addoonka udhaxaysa cibaadada ugu dhaxaysa wasiilana aayaddan marka laga hadlayo sidaa loogama jeede waxaa looga jeedaa bimacnaa maa yuqaribukum ila allahi subxana wa tacala wax ilaahay idiin dhoweeye oo cibaada iyo camal saalix marka in lagu fasiro waasita bayna allahi bayna alcabdi wa bayna rabbihi fi lcibaada waa mutashaabih la deliishanayo annagoo fadhino masjid ulxaraam maalin maalmaha ka mida aniga iyo sheekh muuse tarax kolley cid kalena waa na wehelisay laakiin isagaan xusuusta ayaa waxaana daba fadhiyay niman afghaniyiina oo cumaamado waaweyn xidhan markaa nin iyaga ka ayaa wax u sheeg sheegayey carabidana waxoogay way yaro jajabsanayeen marka waxaan ku uhi ninkani ma mullah markaa mulla macnaheedu waa sheekh luqadooda marka la eego waxa dhaha waa mulla wey waa mulla ninkani mawlaana Ah, mulla mawlana fulan fulan weeyaan bay dhahdeen marka waxaanu ku nidhi ka warama xamid karazay oo madaxweynihii markaa afghanistan ka talinayay kafiru biاllahi اlcaiim bay dhahdeen waxaanu ku nidhi bal ka warama ninka la dhaahdo sayaaf oo raggii axsaabtii diiniga ahayd ee ka dagaalami jirtay mid kamida ah madaxda u ahaa min muslimiin waa kaafir murtada bay yidhahdeen isagana xikmatiyaar ka warraba baanu ku nidhi waa nin fiican bay yidhahdeen isaguoo maraykanka iyo dowladdan afghanistan iyabuu la dagaalamaa halkaa markay maraysa ayaa waxaan ku wuri sheekh muuse nimanka takfiirka siyaasigaa aaminsan bal waxaad weydiisaa ducaau hayr illaah ilaahay ciidaan ahayn in la baryo xukunkeedu waa maxay sheekh muuse weydiiyey waxay yidhaahdeen waa jaa-is wdaliilu qowl llahi tacaala wabtaguu ilayhi lwasiila awniyadii dadka dhintay la baryaa way bannaan tahay waxaana u daliilo wabtaguu ilayhi lwasiila hadda markaan aayadda akhriyey ayaan ayaan qoladaa xusuusta waaye nooca saddexaad shubahaadkoodu ama waxay daliila ku sheegaan waa ixtijaaju qowli man laysa qowluhu bixuja walaa yajib itibaacu taasina aad iyo aad bay u badantay ixtijaaju qowli man laysa qowlu bixuja walaa yajibu itibaacuh waa inay xujaystaan mid aan marka horeba qowlkiisu aan xujo ahayn sheekh hebel baa sidan yidhi iyo caalim hebel baa saa sheegay iyo aad iyo aad baanay taasi u badantay waxaa iyaduna la yaab leh dadka ahlu ee ahlu ah iyo in badan oo dalabatulcilmi ka in arinta noocaasi ahi ay khalkhal geliso marka masale masaaisha kamid oo laga doodayo lagu hahdo sheekh hebel baa seli shekh hebel baa seli shekh hebel baa sanyi wa huwa yacrifu alxaqa garanaya oo daliilkiisa ku garanaya oo dabeetana intuu culimada u yimaadiyo macalimiintiisa u sheekh waxay idhahdeen sheekh hebel baa saa yidhiy maxaa lagaga jawaabaya maa carafta aljawaab dalik oo xataa lagaga jawaabiya garanaysid miya jawaabtu waa iska waadix waa inaad tidhaahdo qowlu fulani laysa bixujatin fi diin illah ilahi wuxu uhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni awliya nebigu wuxuu uhi taraktu fiikum shay-ayn lan tadiluu maa in tamasaktum bihima waxyigaa layna amray inaynu raacno waxyiga ayaana xujaah marka mas'alo laysku qabtana ilaahay wuxuu yihi fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi wاrasuul in kuntum tuminuuna biاllahi walyowm اlaakhir wama اkhtalaftum fiihi min shay faxukmu ilى اllah wixii aada isku qabataanee masaa'il diin ka mida kitaabka iyo sunna u celiya buuhi ilaahay qowlu fulaan wa fulaan u celiya ma odhan qowlu fulaan hadduu waxyiga waafaqana waa xaq hadduu khilaafana waa baail kainan man kaan kuu doonayaba ha noqde arrinka afraad waa axwaal shayطaaniya yaddacuuna anaha karaamaat waxay daliishadaan axwaal shayطaaniya oo ay sheegaan inay tahay karaamaad waxay odhanayaan tusaale ahaan in awliyada in la baryaa inay bannaan tahay oo ay wax tari karaan waxa u daliilo waa nagii barinay sheekh hebel maalin ay dhibaata markaa na qabsatay waa kii sheekha laftiisii noo yimi ee noo soo gurmaday ama malaa'igtaanu barinay min duuni illahi subxana wa tacaala deetana malaa'igta ayaa ayaa noo gargaartay dhibaatadii naga badbaadisay arrinka shanaad marka axwaal shayطaaniya oo isaga ka dhacdayna inuu deliishado waa la arka o idhaahdo waxa weeyaan axwaasha noocaasa ayaan galaa karaamaad baan leeyahay iyo wixii lamida arrinka shanaadna waa tajaaribta oo tusaalihii hore aynu sheegnayna uu ku dhaboobayo a arrintaa waanu tijaabinay deetana saas ayaa soo baxday watajribatu laysat xujatan fi diin illah tajaaribtu arimaha adduunye ayay xujo noqotaa laakiin masaa'il diin kuma sugnaato bitajriba kuma sugnaato shantaa marka naqliga kaadibka waxaa ku filan idhaaru kadibi inaad muujiso inuu been yahay mutashaabihana waxaa dawow ah muxkamka in lagu hor istaago oo lagu radiyo qowlu man laysa qowluhu bixujati waxaa kugu filan inaad tidhaahdo kaa hadalkiisu xujo maaha fii masaa'il اdiin axwaal shayaaniyana in la cadeeyo axwaal shayaaniya inay tahay karaamaadna aanay ahayn tajaaribtana waxaa ku fila inaad tiraahdo tajribadu ma aha daliil oo masaa'il diin bilwaxyi bay ku sugnaataa qur-aanka iyo sunnaha ee kuma sugnaato tajaarib dadka qaarkood ay sameeyeen aayadda u kaale huwa aladii anzla calayka alkitaab minhu aayaat muxkamaat huna um lkitaabi waakharu mutashaabihaat muxkamaadku waa maxay baynu nihi suaal haye waadixaat dilaala alati laa taxtamil ilaa wajhan waaxida waata tusinteedu ay caddahay oo hal weji mooyaane wax kale in lagu fasiro aan aqbali karin xagga luqada marka laga eego huna um kitaab maxaa looga jeedaa um kitaab haye waa mucdam kitaab aslu kitaabi wa mucdamo waata kitaabka asalka u ah kitaabkuna sidaas ayuu u badan oo qur-aanku waa waadixu dalaala wahuwa aladii yunazilu calaa cabdihi aayaati bayinaat waa mucdam alqur-aan sifadiisa wey wa ukharu kuwo kale oo wa kitaabka waxaa ka mid a ah, ukharu kuwo kaleo mutashaabihaada maxaa looga jeeda mutashaabihaadka aye ma yxtamil wujuha min almacaani wاtaأwiilaat fi asl luga waa ka hal tafsiirun aan ku koobnayn laba tafsiir iyo ka badan aqbali kara marka la eego xagga luqada marka laga eego ayib lakiin xagga muraadka ka warrama muraad اllahi muraadu rasuulih aye fadl waa waaxid mid baa loo jeedaa ixtimaalaadkaasi oo dhan looma jeedo faama aladiina kuwii miyaa fii quluubihim quluubtooda zayqun iilasha ay ku sugnayd xaqa ay ka ilan baailka u ilanayaan fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha minhu ka mutashaabiha bay raacayaan maxay u raacayaan ibtigaaa alfitna doonis ay fitna doonayaan dadka inay fitneeyaan ay doonayaan awgeed oo ay lumiyaan ayay u raacayaan oo innaa naxnu nazalna dikra muxuu ugu dhegayaa ka nasraaniga ahi isagoo doonaya dadka muslimiinta inuu tawxiida ka fitneeyo oo saddex ilaah inay jiraan uu ka dhaadhiciyo wabtiqaaa taawiil iyo doonis ay doonayaan yana ta'wiilkiisa oo tafsiirkiisa ay u fasiraan si aan sax ahayn wamaa yaclamu buuhi ilaahay ma oga taawiilahu ila allah intaa dambe waynuu iman doonaaye ilahay wuxuu sheegay dadku inay u qaybsamaan marka laga hadlayo mutashaabix laba qaybood qayb ilaahay uu tasriixiyey qaybta kale waa laga fahmaya qaybta ilaahay uu caddeeyey waa aladiina fii quluubihim zayr oo qofku inuu muxkamka ka tago mutashaabiha u tago waxaa sabab u ah dalaal iyo lubitaan iyo baadil jacayl qalbigiisa ku jira iyo iilasho xaqa uu ka ilanayo ujeeddada markaa muxkamka ay uga tegayaan waadixu dilaalaha oo ka muxtamilkaa ay u raacayaan waa laba arimood ba ilahay ku sheegay ibtiqaau lfitna iyo ibtiqaau taawiili qolada kalena waa laga fahmaya mar haddii qoladaa la sheegay oo la dhaleeceeyey lahi faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha min waxaa laga fahmaya ana aladiina fii quluubihim hudan laa yatabicuuna almutashaabih wainamaa yatamasakuuna bilmuxkam ibtigaaa alhuda ibtigaaa itibaaci alkitaabi wasunna kuwa quluubtooda hanuun uu ku sugan yahay inay kuwan dee ka soo horjeedaan oo iyagu ay muxkamka qabsanayaan mutashaabih ahana ay u fasirayaan si waafaqsan sida muxkamku uu tusiyey kitaabka iyo sunnahana ay raacayaan wamaa yaclamu taawiilahu ila allah wاraasikuuna fi lcilmi baa ku xigta marka halkan waxaa la ysku khilaafay waqfigu waa halkay wamaa yaclamu taawiilahu ila allahu wاlraasikuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamana bihi kulu min cindi rabbina waxay u badan yihiin salafku in halka lagu istaagaya ay tahay wamaa yaclamu taawiilahu ila allah oo waraasikuuna fi lcilmi wowdaasi ay tahay lilibtidaa hadal cusub oo bilaabmaya inuu yahay oo halkaa inuu hadal ka bilaabmay ay ka dhigan tahay waraasikuuna fi lcilmi kuwa cilmiga u dhaadhacay yaquuluuna aamana bihi waxay odhan waanu rumaynin kullu min cindi rabbina wamaa yatadakaru ila ulilalbaab qowlka kale wuxuu leeyahay selafka qaarkoodna ka sugnaaday sida ibnu cabaas oo kale kaiir min aimana ay ku tageen maya wawda waawow alcadf wey oo macanu waxa wamaa yaclamu garan maayo tawiilahu ay tawiil mutashaabih mutashaabia tafsiirkiisa ila allahu ilaahay mooyaane iyo waraasikuuna fi lcilmi mooyaane marka mutashaabiha macnuu wuxuu noqonayaa tafsiirka dambe marka la qaato dadka oo dhami jaahilka ma aha mutashaabiha muraadka ujeedada ilaahay uga jeedo iyo tafsiirkiisa saxda ah allah waa yaqaana adoo ilahay waa kii ku hadlaybay soo dejiyeyba waraasikuuna fi lcilmina waa yaqaanaan kuwa cilmiga ku raasuka ee u dhaadhacayna way yaqaanaan almuraad bilmutashaabih waxaanay u fasiraan si waafaqsan sida muxkamku uu tusiyey marka sidaas ayaana aayaddan daliishigeeda kitaabkan dhexdiisa la daliishaday saas ayaa waafaqsan in la dhaahdo waqfigu wowdu waa wlcadfi waaw libtidaa maaha wamaa yaclamu taawiilahu ila allah araasikuuna fi lcilmi wayarmcanuun oo ilaahay baa yaqaan tafsiirka mutashaabiha araasikuuna fi lcilmina way yaqaanaan dadka markaa aan tafsiirka qur-aanka aan aqoon u lahayn ayaa mutashaabihu uu ka ishkaal galaa maadaama luqatan macaani kala duwan uu ixtimaalo oo macaanidaa ama haddii la idhaahdo waqfigu waa calaa qowlihi ila اllah halkaa in lagu istaago ayaa waajib ma yaclamu taawiilahu ila اllah taawiilka markaa waxay noqonaysaa in looga jeedo maa laa yaclamu ila اllah waxa ilahay meel cid kale aana garanayn oo looga jeedo xaqiiqatu sifaat illah oo keyfiyada sifaat illaahi ah iyo xaqaa'iqu ma fi اlaakhira oo keyfiyada sifaatka ilahay ilahay unbaa yaqaan cid kalema taqaan waraasikuuna fi lcilmi ma yaqaanaan laakiin way rumeeyaan wakadalika xaqaa'iqu ma fi laakhira waxyaabaha aakhira yaalla xaqiiqadooda ilaahay ayuunbaa yaqaan kayfiyadooda dhabta ay leeyihiin ilahay ayuunbaa garanaya waxdatu licibaadihi saalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khaطra calaa qalbi bashar marka taawiila kaa in looga jeedaa bay noqonaysa haddii halkaa lagu istaago wama yaclamu taawiilahu ila allah wax ilaahay mooyaane cid kale aanay garanahayn waa kayfiyaةu sifaat اllahi tusaale ahaan iyo xaqaa'iqu ma fi اlaakhira tusaale ahaan haddii la idhaahdo maye waraasikuuna fi lcilmina waa ku cadfantayna dee taawiilow damiirka ku jira mutashaabiha ayuu u noqonayaa mutashaabihina waa kii akara min macna ixtimaalihi marka labada tafsiirba waa jiraan laakiin hadda waxaa waafaqsan istidlaalka aayadda in la idhaahdo maa yaclamu taawiilahu ay tafsiir mutashaabih ma garanayo ila اllahu ilahay mooyaane iyo waraasikuuna fi lcilmi mooyaane dada kale ayaan garanay ibnu cabaasna wuxuu yihi tafsiirka qur'aanku waa afar nooc nooca koowaad waa nooc carabi ay luqadeeda ka fahmayso oo qof kastoo carabi uu garanayo oo luqadaa carabida yaqaan iyo nooc waxa weeyaan qofna jaahil ka noqon karin iyo noocay garanayaan raasikuuna fi lcilm iyo nooc ilaahay mooyaane cid kaleba aanay garanayn ereyga markaa tawiil mutakiriintu waxay u isticmaalaan xamlu lafdi calaa khilaafi aahirihi lafdigii in loo fasiro sida daahirkiisa daahirkiisa uu tusinayo ee bimacnaa markiiba laga fahmayo si khilaafsan kaasay taawiil u isticmaalaan laakiin ereyga taawiil qur iyo sunnaha iyo kalaamu salaf macnaha uguma soo aroorin macnahaas waa macno istilaaxiya wey macno sharciya maaha taawiil wuxuu ugu soo arooray bilkitaabi wasunna bimacnaa atafsiir sida aayaddan oo kale wamaa yaclamu taawiilah wa tafsiirahu alxaq ila allah waraasikuuna fi lcilm waxaa kaloo ugu soo arooray taawiil bimacnaa alxaqiiqa alatii yaulu ilayha shay waxa shaygu uu ku dambayn doono uu xaqiiq ku noqon doono hal ynduruuna ila tawiilahu yoma yati tawiilhu tawiil halkaa waxaa looga jeedaa maa yaulu ileyhi shay wuxuu shaygu waxa weeyaan uu ku dambayn doono marka saddexdaa macane kaa istilaaxiga iyo labadaa ereyga shareecada ugu soo arooray ee bimacnaa tawiil loo isticmaalay in la dhahdo tawiil halkan waxaa looga jeedaa tafsiir qur'aan oo dhan wamaa yaclamu taawiilahu tafsiir qur'aan oo mutashaabih oo qura aan o dhan waayo qur'aanka tafsiirkiisa iyo macanihiisa ibnu cabaas uu sheegay qayba ayuu leeyahy mana suurtowdo in la yidhaahdo dadkao dhami jaahiliin bay ka yihin jahli nisbiya geli kara oo dadka qaarkoodan aqoon u lahayn ay aayadda macnida jaahiliin ka yihiin laakiin in la yidhaahdo dadka oo dhami jaahiliin bay ka yihiin oo ilahay mooyaane cid kale garan mayso waa baail waxaanay ka tahay meeshani meelaha ahlu tafwiidka oo kuwa ifaadka ilaahay macno la garanaya ma laha oo dadku ay garanaya macnahooda ilah unbaa yaqaan walihaada waa inaynan inagu macnayn oo aynaan fasirin aayaadka iyo axaadiida sifaatka ka hadlaya oo ilaahay baa garanayun aynu ku dhaafno meelahay deliishadeen bay ka mid tahy wamaa yaclamu taawiila waxaa looga jeedaa bay leeyihiin aayaatu sifaat tafsiirkooda ilaahay mooyaane cid kalama taqaan waraasikuuna fi lcilmi nubuwi waa ibtidaa'iya oo raasikuuna fi lcilmi xataa garan maayaan ayaatu sifaat macnahood iyo tafsiirkooda ee waxay odhanayaan aamanaa bihi kullu min cindi rabbina inuu ilaahay sidan yidhi waa rumaysannahay ilaahay xaggiisa ayaanay ka timi bay odhanayaan laakiin macnaha anagu garanayno kaasina waa istidlaal baail wey oo aayaatu sifaat waa aayaadka qur-aanka u badan suurtagalla ma aha in la idhaahdo ilaahay addoomihiisa wuxuu kula khiaabay wax luqada carbeed macno ku leh haddana aan macnihiisa aanu ilaahay subxaana wa tacaala dadku inay bartaan aanu doonahayn waxyaabaha taa waxaa ka mida ah ilaahay wuxuu ina amray tadabbur lqur'aan cidda aan qur'aanka u fiirsanahayn macnihiisa aan u dhaadhacayn ilahay waa dhaleeciyey afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayr illah lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira alqur'aana buu ilaahay tadaburkuna waxa macnaha lagu gaadho marka haddaanu macno lahayn qur-aanka inta u badan haddaan macnihiisa laba gaari karin on la garan karin ilaahay inaynu macnihiisa u fiirsanno inama amreen cidda u fiirsan weyde ee u dhug yeelan weydena ilaahay ma dhaleeceeyeen ila wuxuu haddaanu macno lahayn oo macno la gaari kara aanu lahayn tadaburkiisu wuxuu noqonayaa caba iminka haddii lagu dhahdo ka waran xarafka ba ku tadabur hal yumkinu dalik caba iyo macno dara ayay noqonaysaa hadalka macnole macnihiisana la gaari kare la fahmi karo ayaa lays amraa in lagu tadaburo loo fiirsado oo aad loogu loo eego si macnaha uu leeyahay la garan karo loo gaadho waadix maa taas waata kale ee saxaabadu ridwan illahi alayhim fasaluu qur'aana kullahu qur-aankao dhan bay fasireen oo mujaahid waa kii lahaa musxafkan u bandhigay cabdillahi bn cabaas aayad kastana waan dul joojinaya tafsiirkeedana waan weydiinaya buuri aayado uu yihi ibnu cabaas macnahooda ilaahay unbaa yaqaane dadku ma garan karaane ka bood mujaahid oo dhaafna ma jirin bal qur-aanka oo dhan ayuu cabdillaahi ibnu cabaas ardaygiisii mujaahid oo taabiciinta isaguna ka mid ahaa uu fasiray marka waxaas waa waa taawiil baila tafsiilanna saxaabada waxaa ka sugnaatay insha alla wasitiya markaynu maran inu tusaalayaal ka bixin doonahay aayaatu sifaat laftooda inay fasireen ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo kaiir min ataabiciin aaaar bilasaniid saxiix aayaatu sifaat laftooda waxa ina fasireen waxyaaba layaab kale waxaa ka mid a oo lagu qosla kuwa soomaalida ah alwaajibu fii baabi asmaa wasifaat waa tafwiid waa in la akriyo uunan macne loo sheegin aayaadka ilaahay sifaadkiisa ka hadlaaya oo haddana af soomaaliya ku macnaynaya wadaad berdhow halkan xadiid ku akrinayay axaadiidta marka hore af soomaali buu ku laqbaynaya marka uu sharaxayana wuxuu odhanayaa waxa weeyaan madhabku salafku laba madhab bay kule madhab tafwiid oo inaan macne loo sheegin so daad u macne u sheegin oo luqadii carabida aad ka turjumto oo mid kale aad u turjumto macno waad u sheegtay sooma oo markuu xadiidkii macnaya wuxuu odhanayaa nebigu wuxuu yidhi in allaha ilaahay yanzilu waa soo degaa ilaa samaai dunya buu usoo degaa haddana markuu xadiidkii si guud u sharaxaya wuxuu odhanayaa ah, madhabka saxdi waa madhabu tafwiid waa inaan macne loo sheegin soo digaan aduu af soomaali ku sheegaya macnihi tarjamadu soo ma ogin waa xagga macnaha eh. waxaad sheegaysaa macnihiisa tarjamadiisu mabay suurtoodeen ba haddaan macnihiisa la garanayn bal waa tana alif adigu turju ama ba bal adigu turju wixii macnale ee macnihiisa la sheegi karo ayaa la turjumaayo luqada markaa uu eh, ku dhigan yahay mooyaane luqo kale ayaa loo turjumi karaa saasoo kale markay aayadaha qur-aanka ay fasirayaan laysa kamilihi shay ilaahay cid lamidii ma jirto wahuwa ilaahay asamiicu waa ka wax walba maqala albasiir wax walbana arka hadhow marka loo yimaado sifatulbasar waa la tafwiidinaya buu odhanaya marka horena waa ka ilahay wax walba arka ayuu lahaa oo ilaahay arag buu u sugaayey bal u fiirsada idinku markay qur-aanka fasirayaan marka hore af soomaali bay ku macnaynayaan saasoo kale axaadiid marka dambe tafwiidkiiya wax ka sheekeynayaan wixii fitriga ahaa ee ku beernaa luqaduna ay keensanaysay bay doonayaan inay isdiidsiiyaan walihaadaba yatanaaqaduun oo iyagoo macnaynaya haddana ay leeyihin macno looma sheegi karo nakilu cilmahu cilma macnaahu il اllah waay wuxu uhi musanifku raximah اllah waqad saxa waxaa ka ansaxay can rasuuli اllahi sala اla alay slam rasuulki ilaahay annahu qaala inuu yidhi idaa ra'aytu markaad aragtaan aladiina kuwa yatabicuuna raacaya maa tashaabaha wixii mutashaabiha ah ee minhu qur'aanka ka mid a ah, faulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeyaan sama allahu ilaahay uu sheegay oo uu magacaabay ee faxdaruuhum iska ilaaliya kuwaas oo ka digtoonaada waa xadiiu caaisha bukhaariyo muslim ayaana wariyey marka rasuulku calayh isalaatu wasalaam kuwa ilaahay uu magacaabay uu sheegay ee uu tilmaamaya waa kuwa aayadda lagu sheegay faama aladiina waxaanu rasuulku alayh salatu salaam muujinayaa qofku inuu mutashaabiha deliishado oo u raaco muxkamka macnihiisuu cad yahayna uu ka tago fii ayi baabin min abwaab iddiin inay daliil u tahay anahu cala dalaali mubiin inuu yahay qof luunsan oo munxarifa wadadii xaqa ahayd ka leexday mar haddaad aragto mid mutashaabiha raacay oo isagoo arkaya adiladii caddaydee qur'aan iyo xadiid saxiixaba lahayd ayuu ka baydhayaa markaasuu mutashaabih raacaya mid macnihiisu muxtamil yahay markaasuu weliba isku dayayaa muxkamka inuu u ikhdaaciyo oo uu muxkamka waxa weeyaan qoorta uga jabiyo mutashaabiha oo muxkamkii uu fasiro si waafaqsan mutashaabiha waxay daliilu tahay anahu calaa dalaali mubiin waajibka markaa kuwa noocaasa dadka muslimiinta kala gudbooni waa maxay markaad aragto aladii yatabicu lmutashaabih wayatruku lmuxkam ka muxkamka ka tegaya mutashaabiha raacaya horta waa min ahli zayq saa ilaahay sheegay faama aladiina fii quluubihim zayqun waa dadka lumee inxiraafay buu ka mid yahay marka waajibku waa maxay saa rasuulku yihi iska ilaaliya waa in la ysaga ilaaliyo iska ilaalinta macnaheedu waa maxay waa inaan la dhegaysan baadilkooda waa inaan loo dheg raaricin waa inaan lala saaxiibin waa inaan lala fadhiisan walihaada baa salafku waxay ku ijmaaceen iyagoo xadiidkan iyo adilada la midkaa deliishanaya mujaalasatu ahli lbail wa ahli zayr min ahli lahwaai walbidac inaanay banaanayn oo xaaraan ay tahay asalku waa hada huwa alaslu fi diin illah ana ahli lbidaci gayru jaa'iza asalku waa ka waxaana u daliila qowlu nabiy calayh isalaatu wasalaam uu yihi faxdaruuhu laa cilmi baa walaa muxaadara laga dhegaysanaya walaa qur-aan baa laga dhiganaya walaa naxwaa laga dhiganaya walaa ay shay nebi maxamed baa amar bixiyo oo yihi faxdaruuhum ma og tahay oo ma kuu caddahay annahu min ahlilbidac ahlilbidacna waxaa asal u ah oo si macaama u ah sifa caamay ku sabaysan yihiin itibaacu lmutashaabih wa tarku lmuxkam wailaa hadday muxkamka raacayaan ma lumeen walaa yadilu axadu bاtibaaci اlmuxkam wainama yadilu الnaasu bitarki اlmuxkam waitibaaci اlmutashaabih lumitaanka waxa keena in muxkamka laga tago oo mutashaabiha la raaco axaadiid kaloo badan oo xadiidka lamida baa jirta oo nabigu alayh الsalatu salam wuxu uhi almaru calى diini khaliili falyandur axadukum man yukhaali nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ka hadlay aljaliis saalix iyo jaliis suu mathalu jaliisi suu ka naafiki ilkiir ima an yuxria iyaabaku ima an tajida minhu riixa mumtina casharaat axaadiid buu nebigu kaga digay qofka xun lala fadhiisto waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid a in dadka qaarkood ahlulfisqi walmacaasi marka la joogay inay axaadiidkaa daliishanayaan odhanayaan dadka ahlulfisqiga iyo ahlulmacaasiga hala fadhiisana iska ilaali hala saaxiibin warkoodana ha dhegaysanin ka fogow yay ku sarhaynay ahlulbidac marka ay timaadana ay odhanayaan xor noqo oo cid walba la fadhiiso cid walbana cilmiga ka qaado dhagaaga u fur qalbigaaga albaabadiisana u ballaqa iyadoo inu aragno baaraka allahu fiikum in axaadiida qaarkood ay nas yihiin ahlulbidaca sida xadiidkan oo kale ida ra'aytum aladiina yatabicuuna ma tashaabaha minhu faulaaئika aladiina sama allahu faxdaruuh iyadaynu ogsoonahay in bidcada iyo fisqiga macsiyada ibliis uu bidcada jeceliyay waayo bidcadu waxay wadataa sibqa diiniya rinji diineed baa la mariyey waxaa loo yaqaano bidcada oo qofkii diin baa looga dhigaya wax ilaahay loogu dhawaado janno lagu gelaya looga dhigaya ka dadka ugu yeedhayaana sidaas ayuu aaminsan yihi asalku waa inuu sidaa aaminsan walihaada baan qofka bidcada faraha baa lagaga jajabiya aan laga furfuri karin oo nabigu calayh salaatu wasalaam uu tilmaamay in allaha laa yaqbalu tawbatan aba allahu an yaqbala tawbatan min saaxibi bidca culimada marka xadiidkaa fasira waxay dhahay macnuhu waxa weeye sida haalibkaa ahlulbidacu ma hanuunaan waayo waxaan bidcada u haysta buu diin u aaminsan ku dhegany laakiin qofka faasiqee khamriga cabaya ama zinaysanayaa inuu wuxun ku jiro wuu is ogi miyuu ku cibaadaysanaya khamriga oo cabayo iyo ribada uu ku dhaqmaya iyo kuma cibaadaysan inuu khaldan wisogi walihaada marka la waaniyo doodi maayo odhan maayo khamriga in la cabaa waa banaan tahay aayadana u daliila xadiidkana u daliila kayta wa kayta ma jirto marka waxaa laga yaaba inu ihahdo sheekh noo soo duceeya ilaahay hana hanuuniya way sugna inaanu xumaan ku jireen marka hanuunka waa uga dhow yahay kan ku dhegane haysta wax aan diinta ka mid ahayn haddana uu diinu haysto walihaada baa kani alfisqigu de inay si kale cid isugu dhacaan mooyaane fisqigooda iyaga oo ku baaqaya dadka kuma laayaan laakiin ahlubidacu bidcadaas dadka ku laynayaan qaata bidcada kuwii khalquraan bidcatu khalqi quraan aaminay miyaanay a'imat lislaam iyo culamaa ddiin waxay ku laayeen iyo waxay ku ciqaabeen iyo waxay ku dhibaateeyeen waxay ku xidheen miyaanay ahayd wahaakada alkhawaarij dadka maxay ku laynayaan waxaan diin ahayn bay diin u haystaan marka taasay doonayaan dadka inay ka dhaadhiciyaan oy ku khasbaan lihaada bay dadka waxa ku leynayaan ibnu xajar wuxuu yihi xadiidka markuu fasiraya fatxulbaariga juska sideedaad sax boqol koob iyo toban almuraadu altaxdiiru min alsqa ila aladiina yattabicuuna almutashaabiha min alqur'an xadiidka nebigu wuxuu ula jeedaa inuu dadka uga digo u dhagraaricinta kuwa mutashaabiha raacaya ee aayado qur'aana wax baaila u daliishanaya iyagoo ixtimaalka markaa luqawiga ah cuskanaya ee aan eegahayn masaladan adilada ku cadi maxay tihi maay maxay masale xukunkeeda waxa weyaan ay ka dhigtay aan eegahayn waxaa la yaabla in dadka qaarkood ay u daliishadaan in albidaca lala fadhiisan karo cilmiga laga baran karo oo muxaadaraadka laga dhagaysan karo xadiidkii abi hureyre ee ku saabsanaa markuu nebigu calayh salatu salaam u diray xoolihii zakaatulfitrida inuu ilaaliyo shaydaanku u yimi isagoo isku soo suureeyey nin dhowr jeer markuu qabtay markii u dambeysay uu yihi nebigaan kuu geynaya abu hureyre uu ku yidhi uhi war intuu u cawday ha i geyn rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo shaydaanu nebiga waa ka baqanaya marka waxbaan ku barayaa buu ihi markaad firaashkaaga tagto aayatul kursida akhri shaydaan kuu soo dhowaan maayo shayaadiintu dee iyagiibaa shayaadiinto way yaqaaniin waxa dhibaya ee qofka bani aadamka ka celinaya walaa yazaalu macaka xaafidun min allah ilaahayna cidku ilaalisa ayuu kuu soo diraya oo dhibkooda kaa ilaalisa waa sii daayay abu hureyre warkiibuu rasuulka u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa gartay waxaa ninka iska soo dhigee abu hureyre u yimi ee raashinka sakaatulfidrida xaday inuu shaydaan ah bilwaxyi buu ku gartay waxaanu ku ihi abu hureyre sadaqaka wa kaduub run buu kuu sheegayoo waa run qofku markuu sii seexanay aatulkursida hadduu akhriyo inaanu shaydaan usoo dhowaanahayn ilaahayna cid ilaalisa u xilsaanay oo u diray wawa kaduub laakiin waa beenaale waa beenawaas wey marka waxay leeyihin xadiidkaasi laba arrimoodba way u daliishadaan gaar ahaan xisbiyiintu arin koowaad ee u daliishadaan waa qadiyat lmuwaasanaat waxay dhahdaan qofka marka laga hadlayo xumaantiisa iyo wanaaggiisaba waa in la sheego oo nebigu calayh isalaatu wasalaam shaydaan xumaantiisa iyo wanaaggiisi labadaba uu sheegay qaacidadan bay iltizaami karaan iyagu oo mar kastoo shaydaan ay soo qaadaan oo shaydaan dadka ay uga digayaan wanaagyo shaydaan uu leeyahy ma sheegayaan ma sheegayan waa beentood marka waxaana iyaguba tadbiiqin karin oo aanay ku camal falayn dadka u sheegayan bal shaydaan soo dhaafo dadka ay radinayaan miyay sheegaan wanaagyadooda mar walba abadan qadiyatu qaacidatu lmuwaasanaat min alxasanaat wasiyaat waa qaacida baila wey waana qaaciido ahlulbidac iyo xisbiyiin mucaasiriini ay u dejiyeen inay ku difaacaan a'imadooda munxarifiinta ah se xasanulbanna iyo sayid qutub iyo ragga lamidka ah odhanayaan nimankaasi xasanaad iyo wanaagyo badan bay lahaayeen maxaad u sheegi weydeen wanaagyadooda oo aad khaladkooda u sheegaysaa maana wanaagyadooda haddii la sheego sida uri sheekh ibnu baas waxay noqonaysaa dacw ileyh ida dakarta xasanaatihim faqad dacawta ilayhim buuhi sheekh ibnu baas ciddii khaldanayd markaad radinayso ujeeddadoo inaad dadka uga digto haddaad markaad radinayso xasanaadkii si aad sheegto dee dadki waad ugu yeedhay oo aad tidhaahdo nin baad radinaysaa tusaale ahaan khaarijiya khawaarijta ka mida ah. markaas waxaa onaysaa ninkaas waa nin muslima ah, waa nin muwaxida salaadda uu tukadaa bisha rabadaanna uu soomaa sekada xoolihiisa uu bixiyaa qur-aanka saddexdii maalmood mar buu dhameeyaa salaatuleilka ayuu u kacaa waa nin deeqsiya oo sadaqada eh, aada u bixiya waa nin kiiro diineed hayso dadka wanaagga fara xumaanta ka reeba waa tirisay tiris tiriswaneed markii dambea tiri laakiin waa khaarijiyo caqiida khawaarijtu aaminsan yihi dadku maxay odhanayaan ninka waxaasoo wanaaga aad u sheegtay xabaddan yare aad daba dhigta anagu uga tegi mayno soo ma wa sidaa uu leeyahy sheekh ibnu baas raximah llah idaa dakarta xasanaatin faqad dacawta ileyh haddaad markaad radinayso wanaagahooda sheegto radinta ujeedadeedu waa maxay waa taxdiiru minhu sooma inaad dadka uga digtaa tira iska ilaaliya diinta yuu idinka xumayna haddaad wanaagyadiisii tiriso taxdiirkii waxaa masaxaya ama daboolaya wanaagyadiisa inaad tirinayso qofka marka loo turjumeynayo taariikhdiisa laga waramayo taariikhda iyada lama kala reebreebo lagamana been sheego maa lahu wamaa calayhi baa la sheegaa qofka wuxuu wanaag leeya wuxuu xumaan leeya marka taarikh laga hadlayo baabu taariikh iyo baabu raddi cala lmukhaalifna waa laba baab bay keliya marka la radinayo sayi-aadka iyo xumaanihiisa la sheegayaa si dadku ay isaga ilaaliyaan oo ujeeddadii markaa taxdiirka laga lahaa si loo gaadho waaya nabigu calayhi salaatu wasalaam ujeeddadiisuma waxay ahayd inuu muwaasano u sameeyo shaydaankan oo wanaaggiisa iyo xumaantiisa uu isgarab dhigo labadaba uu sheego la hadalkan uu yihi inuu xaq yahay unbuu rasuulku sheegay markuu lahaa sadaqika hadalkan uu yidhi aayatul kursi haddaad akhristo shaydaan kuu soo dhowaan mayo ilahay baa ku inuu run yahay oo xaq yahay laakiin wasfigiisu waa kaduub bimacnaa iska ilaali wey arrinka labaad ee u daliishadaana waxa weyaan inay yidhahdaan xadiidkaasi wuxuu daliilaya in cid walba cilmiga laga qaadan karo oo abu hureyre ibliis baabuu cilmiga ka qaatay arrintaasina waa arrin aan sax ahayn abu hureyre shaydaan buu u rixlaystay sheekuu ka dhigtu hor fadhiistay cilmigu ka dhagaystay markanuu u warramaye wuxuu yahayba abu hureyre ma isagaa garanayeba ma warka shaydaanka ayuu abu hureyre qaatay maya warka nebiga calayh isalaatu wasalaam ayuu qaatay haddaanu nebigu ku odhan lahayn waxa uu kuu sheegay waa run abu hureyre ma qaadan laha abadan ma qaateen marka cilmigan cidda uu abu hureyre ka qaatay maaha shaydaanke waayo waa nebiga calayh isalaatu wasalaam halka masale xadiidkaa loo daliishan kara waxay tahay in la idhaahdo qofku qof baatil ku sugan ba noqdo hadduu doonayo shaydaan ha noqdo wax xaqa oo xaqnimadiisa lagu gartay dariiq saxa hadduu sheego waa la aqbalaya la radin maayo oo yuraddu alxaqu likownihi saadiran min ahli baailin oo min saaxibi baailin hadduu saaxibu baail yahay lama aamini karo isaga oo qof isagiiba lumay sidaad u leedahay diin baan ka baranayaan ka qaadanaya iyo hanuun wa huwa daalun isagiibaaba lunsanba faaqidu shay laa yucii qofku waxaanu hayn kuma sine laakiin saaxibu baailku wuxuu sheegay inuu yahay wax xaqa oo jira haddii ariiq saxiixa lagu ogaado sida abu hurayraba an ariiqi nebiy uu uga ogaaday waxa uu sheegay inuu xaqa ah xaqa waa la aqbalaya oo la maayo mar hadduu cid khaldanba kasoo fulay xaq ba ha noqda anagu aqbalimana la ohan maayo taasi waa baail alxaqu axaqu an yutabac xaqa sidiisaa loo raacaya mar haddii xaqnimadiisa la garto hebel baa ku camal falay iyo hebel buu madhab u yahay hebel baa sheegay iyo loogama tegi kara xaqa oo looma radin karo oo waajib in la raaco wey taliye su baad weydiinaysa haye tafadal ha ha saax weeye waa anaa taa kuu macnaynaya oy ku yaro dhaafto waxaynu nidhi shaydaan iyo cid lunsantoona ila iyagaaba lunsane diin laga dhagaysan maya si aanay kuu lumin taasi waa qodob cad ma horta waa qodob cad soo ma ayib qofka khaldani wuxuu sheegay inuu xaq yahay haddii dariiqo kale lagu ogaado si kale mar haddii la ogaado inuu xaq yahay xaqa looga tegi maayo hebeloo khaldan baa sheegay abu hureyre imika warkaa uu shaydaanku u sheegay inuu xaq yahay siduu ku gartay ma inuu shaydaanku sheegay oo qura nebigaa u sheegay calayh salatu slam soo ma nebigaa u sheegay ku ihi waxa uu shaydaan kuu sheegay abu hureyrow waa wax sax oo qofka aad kursi akhriyasta shaydaan usoo dhowaan maayo marka iminka qof ahlulbaile mid khaariji oo le dadkuwa wada gaalo oo dhiigooda xalaashanaya de waa qof lunsan inaad u tagtaa tiraa diin baan ka baranayaa oo aan ka dhagaysanayaa kuma banaana laakiin waxbuu sheegay tusaale ahaan oo la maqlay wixii baa culimadii kale islaamkee saxsanayd ay yidhaahdeen ha khaldanaadee laakiin qodobkaa uu sheega waa qodob sax tusaale ahaan wuxuu yidhi ninkaas hurdadu weysada way burisaa buuri dee odhan mays deetana waxaad adilada iyo axaadiiaad ka ogaatay inay hurdadu weysada buriso culimada islaamka saxsanayd baa kuu sheegtay odhan maysid mar hadduu khaarijigu yidhi hurdada weysada burisa aqbali mayno odhan maysid macanaa xaqa waxay xaqnimadiisu caddaato looga tegi maayo qof ahlubaaila baa ku hadlay gaal baa ku hadlay bidcoolaa ku hadlay shaydaan baa ku hadlay xaqa looga tegi maayo marka labada masale waa laysku ilaalinaya masalada koowaad oo ah ahlulbaailka inaan loo teginoo dhigaa loo furin si aanay lumin iyo masalada labaad oo ah wixii xaqnimadiisu ay caddaato cidda sheegaysa cidday doonaysaba ha noqotee inuu xaq yahay in loo raaciyo maxadii warkaas waxba maanta ardaydaad ka mid tahay allah yubaarik fiik waxaynu nidhi kaa waxaynu nidhi marka dadka looga digayo laleeyahay iska ilaaliya wanaagyadiisa dadka loo sheegi maayo si aanay ugu dagsamin intaasaynu nidhi oo haddaad wanaagyadiisii tiriso aad sheegto haddana aad tidhaahda iska ilaaliya wanaagyadiisaa lagu ilaabaya xumaantiisii aad lahayd iska ilaaliya laakiin marka qofka taariikhdiisa laga hadlayo ibliis haddii taariikiisa laga hadlayo dee taarikhdiiso dhan baa la sheegaya waxay qof xun haddii taarikiisa laga hadlayo taarikhdiiso dhan baa la sheegaya allah yubaarik fik waay wuxu uhi musanifku raximahullah mihaalu dalika arrinkaa tusaalihiisu waxa weeye daalikada ismu ishaaru wuxuu noqonayaa daliilka ama jawaabta mujmalka ah idaa qaala laka hadii marka uu ku idhaahdo ama hadday ku idhaahdaan bacdu mushrikiin mushrikiinta qaarkood alaa ina wliyaa allaahi ay qaala allahu tacala ilahi wuxuu hi alaa hooya ina wliyaa allaahi ilaahay awliyadiisa laa khawfun baqi calayhim dushooda ma ahaan walaa hum iyagu ma aha yaxzanuuna kuwa murugoonaya aw qaala ama u yidhahdo ina shafaacata shafaacadu xaqun xaq wey aw qaala ama u yidhahdo ina alambiyaa ambiyadu lahum waxaa u sugan jaahun manzilo iyo darajo cinda allah ilahay agtiisa aw dakara ama uu sheego kalaaman hadal linabiyi sala allahu alay uu yidhi kalaamkaasoo ystadilu bihi u daliishanaya calaa shayin shay min baili baadilkiisa ka mida wa anta waxaal anta adiguna laa tafhamu aanad fahmayn macna alkalaam hadalka macnihiisa aladii hadalkaasoo dakarahu uu sheegay fajaawibhu waxaad ugu jawaabtaa biqowlika waa jawaabtii mujmalka ahayd qowlka aad tidhaahdo in allah ilaahay dakara wuxuu sheegay ana aladiina kuwa fi qulubihim zayqun kuwa quluubtooda iilasha ay ku sugantahy xaqa ay ka ilanayaan yatrukuuna inay ka tegayaan almuxkama daliilka cad oo yatabicuuna ay raaceen almutashaabiha ka aan masalada ku cadayn ee muxtamilka ah wamaa dakartuhu laka waxa aan kuu sheegay oo min ana allaha wamaa shaygii ugu jawaab dakartuhu laka aan kuu soo sheegay oo min ana allah in ilaahay dakara u sheegay ana almushrikiina mushrikiintu yuqiruuna inay qirayeen birubuubiyati ilaahay rabbinimadiisa wa anahu arinku inuu yahay kafarahum ilaahay inuu gaalaysiiyo inay gaalaynin ku xukumay bitacaluqihim tacaluqi ay ku tacaluqeen sababtii cala malaaikati malaaigta ay caabudeen walambiyaai ay ku tacaluqeen ay caabudeen walwliyaai ay caabudeen maca qowlihim iyadoo lala qabo odhacdoodii ay lahaayeen haulaai kuwani shufacauna kuwii noo shafeeco qaadiyo cinda allahi ila haadaakani amrun weeye oo muxkamun la idqaaniyey oo bayinun cad laa yaqdiru ma karo axadu qofna an yuayira inuu bedelo macnaahu macnihiisa wamaa dakarta lii waxaad ii sheegtay ayuhalmushriku mushrigow oo min alqur'aani ka mid ah aw kalaami nabiyi sal allah alay wasalam laa acrifu garan maayo macnaahu jawaabtiisa garan maayo walaakin hase yeeshee aqacu waxaan si go-aan u aaminsanaan u yaqiinsanay ana kalaam allahi hadalka ilah laa inaanu iska hor iman ana kalaam nabiyi sal la alay waslam nabiga hadalkiisuna laa yukhaalifu inaanu khilaafsanayn kalaam allah wa haada kani waa jawaabta mujmalkaee guud jawaabu weeyaan jayidun sawaabun jayidun wanaagsan oo sadiidun ay sawaabun yasudu masadahu meeshiisa ku filan oo waxa weeyaan kaalintiisa kasoo baxaya walaakin ase yeeshee laa yafhamu ma fahmo jawaabta mujmalka ilaa iyo ahamiyadeeda ilaa man wafaqahu llahu tacaala mid ilaahay u waafajiyey xaqa mooyaane wakadali wakaana cindahu yaqiinu bilmuxkamaat isla markaana dee muxkamaadka yaqiinsan oo muxkamaadka yaqaan falaa tastahin biha fududaysan fainahu arrinku wuxuu yahay kama qaala tacaala sida ilaahay uu yidhi wamaa yulaqaahaa lalama kulmiyo yacnaa arrintaa wanaagsan ila aladiina kuwii mooyaane sabaruu sabray wamaa yulaqaaha lalama kulmiyo ilaa duu xadin mid nasiib u saaxiiba mooyaane cadiimin nasiibkaasi oo weyn marka jawaabtii mujmalka ahayd ayuu sheekhu tusaale ka bixiyey oo kuwa shirkiga u ololeynaya ilaahay cidaan ahayn in la baryo ama la caabudo qiil u raadinaya haddii ay ku yidhaahdaan in awliyada la baryi karo iyadoo ilaahay loo sii marayo dadka dhintay la baryi karo waxaa u daliila alaa ina wliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ama ay ku idhaahdaan in la baryi karo waxaa u daliila inay shafaaca jirto shafaacadu ay xaq tahay marka waxaan u baryaynaa dee shafaacadoodaasaan doonayna ama ay idhaahdaan ambiyadu jah iyo manzila ilahay agtiisa ku leeyihiin marka jaahooda iyo mansiladoodaas waxaan u baryaynaa si jaahooda iyo mansilahooda aanu shafaaco ugu helno ama uu sheego xadiid aanad markaa adigu garanayn ma saxiixba ma daciifba macnihiisu waa maxay iyo tafsiirkiisu maxaa lagaga jawaabayaa gaara adigu aanad garanahayn waxaa hadduu daliishado jawaab mujmala ku jawaab oo jawaabta mujmalki waa maxay jawaabta mujmalki waxa weeye inaad tidhaahdo ni waxaad shubaysa anigu garan maayo anigu waxaan garanayaa un ilaahay inuuna amray isagoo qura inaanu barino ilahay uhi ana masaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada ilaahay shirkiga dhammaantiiba inuu xaaraantimeeyey shirki ku yimi baryo mid gowrac ku yimi mid wax kale ku yimi ku doonaya baano ilaahay uu yihi walaa tushrikuu bihi shaya ilaahay shaynaba midnaba ay shay haw shariik yeelina taasaan garanaya anigu waxaan garanayaa anigu mushrikiintii nebi maxamed uu la dagaalamay inay qirsanaayeen ilaahay inuu kelidii rabbigood yahay ilaahay kelidii abuuray kelidii arsaaqo kelidii leeyahay kelidii maamulo haddana iyadoo sidaas ilaahay uu ku xukumay inay gaalan yihiin sababta ugu xukumay inay gaala yihiinna ay ahayd baryadii ay baryeen malaaigta iyo ambiyada iyo awliyada iyo saalixiinta iyo gawrac ay u gowraceen iyo nadarkii ay u nadareen taana waan garanayaa buuri markaa taasi waxay tusinaysaa oo daliil cad ay u tahay baryada ilaahay cid aan ahayn la baryo oo dhimatay ama maqan ama noolba oo la weydiista wax ilahay mooyaane cid kale bixin karin sida caafimaad ama caruur ama cuud inay baatiltay jawaabta markaa mujmalka ee guud ugu jawaab buu yihi sheekhu raximah llahu tacaala marka jawaabta mujmalkaahi u fiirso oo cibaaratun can arbaci muqadimaat wanatiija afar muqadimo iyo natiijo afartaa muqadimo ka dhalanaysa afar arrimoodoo gogoldhiga iyo natiijo ka dhalanaysa muqadimada koowaad ana hunaaka adila muxkama waadixatu dilaala calaa madluuliha waa inay jiraan adilo muxkama oo masalada ay ka hadlayso si cad u tusinaysa muqadimada kood waa taas muqadimada labaad marka adilada maxaa ka mid a adilada tilmaamaysa inaan ilaahay cid loola masayn falaa tajcalu ilahi andaada inaan ilaahay cid kale lala caabudin wacbud llah walaa tushriku bihi shaya adilada tilmaamaysa ilahay cidaana in lala baryin wa almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada adilada tilmaamaysa ilaahay cidaana inaan loo gowricin sida lacana allahu man dabxa ligayr illah qul ina salaati wa nusuka wa maxyaaya wamaati lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika low bidalika umirtu wa ana awal muslimiin waa muxkam muqadimada labaad waa inay jirto ana hunaaka adila mutashaabiha taxtamilu akara min macna oo ay suurtagal tahay qof ahlubaaili inuu daliishado muqadimada labaadna waa taa muqadimada saddexaad waxa weeye ana nusuusa laa tatanaaqab walaa tatacaarab waxyiga sugan ee qur-aan ama xadiid saxiixa ah inaanu iska hor iman ahayn si xaqiiqiyana inaanu isu khilaafi karin oo ilahay baa walow kaana min cindi hayr illah lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira muqadimada afraadna waxa weeye annahu laysa bacda alxaqi ila adalaal shaygu inuu xaq yahay mar haddii ay kuu caddaato wixii aan xaq ahayn oo dhami waa maxay waa baail ilahay baa hi famaada bacda alxaqi ila dalaal afartaa markaad garato daliil muxkami inuu jiro mid mutashaabihi inuu jiro nusuustii iyo adilada waxyigu inaanay isburin oo aanay iskhilaafin aanay iska hor iman in shayga mar haddii xaqnimadiisu cadaato wax allaalo wixii khilaafa inuu yahay baail afartaa muqadimo natiijadoodu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa inaad tidhaahdo kii mutashaabiha daliishanaya ee muxkamka ka tegey nusuustii adilada mutacaarid mid isburinayso iskhilaafaysa ka dhigayay inay ku cadaato wuxuu ku hadlaya inuu bail jawaab mufasaloo gaaraba yaanaad hayna oo marka aad tidhaahdo ma ahana aleyh xaqun maanta caleyhi bailu wastidlaaluka hayru saxiix daliishigaaguna sax maaha muqadimaadka saddex ka mida ah musanifku raxima llahu tacala uu sheegay muqadimaadka ay jawaabta mujmalkii cuskanayso oo waa muxkam adilo muxkami inay jirto waa kaa sheegay kuwa mutashaabihi inay jiraanna wuu sheegay tusaalena uu ka bixiyey mar saddexaadka muxuu sheegay adilada waxyigu inaanay isburinayn wlakin aqطcu ana kalaam اllahi laa yatanaaqad wa ana kalaam الnabiyi laa yukhaalifu kalaam allah arinka afraad oo ah shayga mar haddii xaqnimadiisu caddaato wixii khilaafay inuu baail yahayna waa ka ishaarey yihi wahada jawaabun jayidun sadiidun walakin laa yafhamu ila man wafaqahu llahu tacala falaa tastahim bihi fainahu kama qaal lahu tacaala wma yulaqaha ila ladiina sabruu wma yulaqaha ila duu xadin cadiim natiijaduna dee waxay noqotay in waxaa qofka tawxiidka haystaa uu ku hadlay inuu xaqi yahay waxaa khilaafayna inuu yahay bail waxaynu markaa baraarujinaynaa jawaabta mujmalka marka laga hadlayo waa caamun fi jamiici abwaab اdiin tusaalayaalla waynu ka bixin marka tamasak bilmuxkam fi kuli baab min abwaab اdiin warudda ilayhi almutashaabih baab kastoo abwaabta diinta ka mida siday adiladu ku caddahay qabso wixii mutashaabihe muxtamilana sidaa si waafaqsan u fasiro u celi labaad jawaabta mujmalka ah waa xuja qaasira adigunbaa isku difaacaya oo naftaada shubahaadka kaga difaacaya laakiin xuja mutacadiya maaho dacwad loo isticmaali karo jawaabta mujmalkaah soo maad fahmi jawaabta mufasalkaabaa loo isticmaalaa dacwad iyo in ifxaam lmubطiliin iyo qalb اladilati calayh arrinka saddexaad baraarujinaya wuxu uhi laa yalzam fi macrifati اlbaطil macrifatu maa yanqudu cala wajhi tafsil waa masale muhim sheegay inuu baadil yahay garashada la garto shardi uma aha wax si tafsiiloo faahfaahsan loogu buriyo inaad garanayso oo shubaho kastoo baadilkaas uu leeyay jawaab inaad u haysa inaad baadilnimadiisa garato taasi shardi umaha shayga baadilnimadiisa waxaad garan kartaa adoon shubahaadka deli looga dhigayo dhammaantood aan aan daliilu hayn ad arkin sheekhu inuu inuu yihi inuu yihi wma dakarta li ayuha lmushriku min alqur'aani aw kalaam aw kalaami nabiyi laa acrifu macnaahu walakin aqطcu ana kalaam allahi laa yatalaaqa baadilka garashadiisa shardi uma daliil kasta iyo shubha kaste oo loo sheegay inaad jawaab hayso armaydin hadda taas ya bal yakfi fi dalika macrifata anahu yucaarid yucaaridu lilxaq bal inuu baadil yahay inaad garato waxaa kuugu filan inaad garatay inuu xaqi ka soo horjeedo shaygu inuu xaqii khilaafsay uu ka soo horjeedo ama kuu caddaato khalaas inuu baadil yahay waad garatay adiladii iyo shubahaadkii iyo wixii loo soo aroorinayay midh waa ilahay baa wuxuu ihi famaada bacda alxaqi ila dalaal mar haddaad xaqii garatay wax allaale waxaa ka soo horjeedaa si guud waxaad u garatay inuu yahay baail ina tafaasiisha adilada lagu naqdinayo lagu burinayo aad garanaysaa shardi maaha albaail yucrafu min ariiqeyn shayga baatilnimadiisa laba arimood baa lagu garta arinka kooda macrifat lqaadix aladi yubilhu btafsiil macrifat lqaadix aladi yubilu bitafsiil waxa baadilka burinaya ee si faahfaahsan u burinaya inaad taqaan taa baadilnimadiisa waad ku garanaysa macrifat lqaadix aladi yubilu bitafsiil kaas waa dariiqo lagu garto baadilnimada shay waxaad taqaan caqiidada qofkaas wuxuu ku hadlay wuxuu sameeyey adilada baadilnimadiisa tusinayaad bitafsiili ku taqaanaa inuu baadil iyo garatay arinka looda macrifat lxaq inaad xaqii garanayso mar haddaad xaqii garanayso shaygu inuu baadilya markaa waad garan kartaa waayo kulu maa caarada alxaqa baailun wax kastoo xaqa khilaafo ka hor yimaada waa maxay baail bihada yucraf ana ma naaqadahu wakhaalafahu baailun wahada huwa aladii yuxtaaju ilayh fi ljawaabi اlmujmal jawaabta mujmalkaa marka la taagay waxaad u baahan tahay waxaanad adigu haysataa inuu xaq yahay inaad garanayso bas intaasaad ubaahanta waxaa ka soo horjeeda shubahaadkiisa iyo adiladiisa inaad si tafsiila uga jawaabi karti ood u radin kartid shardi mahayado sheekh sicdi raximah llahu tacaala arrin aada u muhiima buu sheegay fii tafsiirihi arrintaas oo eh, hadalkan la macnaa ah. oo wuxuu yihi mar haddaad garato ana maa anta calayh xaqun waxaad adu ku dul sugan tahay inuu xaqii yahay mar hadday kuu caddaato ood yaqiinsato laazim kuguma aha wax kastaoo xaqaa lagu soo arooriyo inaad jawaabu hesho maxaa kugu fila inaad tidhaahdo waxaa anigu aan ku suganahay inuu xaqii yahay sida tawxiidka itibaaca adilada qur-aanka iyo sunnaha ayaa ku cad waxaanaad shubayse deliishanaysa ee adilo naqliya leh ee kuwa caqliya leh ee shubahaad leh allaale anu waxaan ka garanaya ma jirto laakiin ad baadil ku sugan tahay waxay igu filan in xaqii hadalkaagu khilaafsiiye yakfiikaada waa arrin maanta in badanoo dalabatulcilmiga ka midii ay khilaafsan yihiin ma maa cindahum yaqiin wax ay si yaqiina u aaminsan yihiinoo xaqnimadiisu qulubtooda u dhaadhacday waxaad moodaa inaanu jirin walihaadaba adnaa shubha marka la soo arooriye ligliganaya oo sida caleemaha iyo laamaha geedka ay dabayshu u ruxaysaa wartamasak bilmuxkam mar haddaad yaqiinsatay ana maa anta calayhi xaqu intaasaa kugu filan istayqin maca dalika ana kula maa khaalafahu bailu wax kastoo khilaafa inuu bail yahay yaqiinso wain lam tajid low jawaab mufasala jawaab mufasalaba yaanad u helin mana dhammaanayaan shubahaadku haddaadtan ka jawaabto si tafsiilaad uga jawaabto mid kalaa imanaysa qof walibana awood uma laha shubahaadka inuu ka bixiyo jawaab mufasala taasina waxay muujinaysaa annahu yajibu macrifat lmuxkamaat wadabt lusuul baab kastoo abwaabta diinta ka mid ah muxkamaadkiisa waa inaad taqaan muxkamaadkiisa yacni masaaishiisa ay adiladu ku caddahay baab اlqadar baab اliimaan baab اlasmaa wasifaat baab tawxiid اlcibaada muxkamaadkiisa waa inaad taqaan mar haddaad muxkamaadkiisa taqaan maa khaalafa hadihi اmuxkamaat inuu baail yahay baa ku caddaatay walaa yalzamuka an tajida lihada اbaaili jawaaba mufasala baailka jawaab mufasala inaad u heshaan laazim kuguma aha haddaanad muxkamaadka garanayn jawaab mujmala xataa ma bixin karti soo ma marka macrifatu muxkamaat waa waajib qof kastoo muslim waajib bay ku tahay fii baabi اasmaai wasifaat fii baabi اlqadar fii baabi اliimaan fii baabi umuuri اaakhira fii baabi tawxiid اcibaada muxkamaadkiisa inaad aqoon leeday waajib bay kuuta adiladiisana waa inaad taqaan adiladiisa muxkamka waa inaad taqaan xataa waa inaad xifdisan tahay si aad ugu jawaabi karto ad ohan kartaan waxaanaad shubaysa garan maaye ilahay wuxuu noo sheegay in isagoo quro la baryo oo muxuu yihi wallaahi aayaddii garan maayo wa ana masaajid ilahi falaa tadcu maca dhammaantiiba waa diiday wacbud lah walaa tushriku bihi shaya walaa tajcalu lahi amdaada waa inaad adilada xifdsanta kullu saaxibi baailin fi hada baab waad jebin karta muzammil faqiiriy ufiirso nimanka suudaaniyiinta tawxiidka ku baaqa dacud shaarica qabta rag ka waaweyn oo laga yaabo inay abwaabta diinta kale uga aqoon badan yihiin bay la doodaan markiibana way jebiyaan maxay ku jebiyaan baab atawxiid muxkamaadkiisa iyo usuushiisay dabdiyeen adiladiisana way xifdiyeen mid walba aa bay kaga yeedhsiiyaan shan daqiiqa markay doodu socoto marka saasaa lagaaga baahay laakiin haddii markiiba umuur caqliya shubahaad lagu dhexgeli la tamasak bilmuxkam muxkamkaa yaan lagu dhaafin waayo waxaa kaloo arrintani ay tilmaamaysaa ahamiyadda ay leedahay daraasat lmutuun fii kulli baabin min abwaab اddiin baab اqadr waxaad u baahantay mutunta ka hadlaysa muxkamaadkiisa ku qoran ina daraasayso baab asma ifaat muxkamaadkiisa baab اiimaan baab tawxiid اcibaada markaa dadka odhanaya mutuuntan iyo kutubtan yaryar waxba loogama baahna aad bay u khaldan yihin ee kutubta waaweyn dadka ha loo dhigo mutuuntan maxaa ku yaal waxaa ku yaala muxkamaat wausuuli albaab aladi ulifat fiih masaaishii muxkamkahaydee iyo usuushii baabkaas ayaa ku taalla qofka markaa bartaa wuxuu noqonayaa qof baabka usuushiisii iyo muxkamaadkiisii dabdiyey shubho kasta oo lagu soo arooriyana jawaab mujmala ka bixin kara walow lam yakun cindahu jawaab mufasal walaa yalzamuhu an yujiiba bijawaab mufasal jawaab mufasala inuu ku jawaabana laazim kuma ahaba idaa carafa alxaqa faqad carafa ana kula ma khaalafahu baailu yakfiihi dalik wallahu subxana wa tacala aclam